alxamdu lh rab caalamiin wsl llahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala aalihi wasaxbihi ajmaciin amabacd an abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaal bacaa rasuul lahi sal lay wasalam nabiga ayaa diray cumara cumar buu diray cala asadaqati sadaqada korkeeda u diray yani inuu sekada soo aruuriyo alxadiia akmil alxadiia xadiidka dhamaystir wa fiihi xadiian waxaa ku sugan xadiidka dhamaystirtiisa waan soo marnay xadiis dheeroo nebigu sal alay wasalam uu cumar sadaqada u diray sekadii soo uruuriyey ragga qaarkood u diideen marka xadiiskaasu ahaa waana soo marnay marka alxadiia akmil alxadiia xadiidka dhammaystiro wa fiihi xadiikan waxaa ku sugan faama khaalidun khaalid faqad ixtabasa wuxuu waqfay ama xabisay adraacahu diricyaalkiisa wa actaadahu iyo qalabkiisii ayuu fii sabiili illaah jidka ilaahay ku waqfay ixtabasadaas bimacnaa wuu waqfay waay markaan soo marnayo shayga madaxiisa iyo cayntiisa iyo daatadiisa in la xidho oo lahaanshiya iyo nase laga xido manaaficdiisana la bixiyo addraacdu marka waa jamcu dircilo dircana waxa la yidhahda waa gaashaanka gaashaamada lagu dagaalamo wa ee laysaga dhigo hubka actaaduna waa jamcu cataad cataadkana waxaa la yidhaahdaa waa waxyaabaha lagu dagaalamo qalabka iyo gaadiidka lagu dagaalamo intuba way soo galayaan xadiidkan wuxuu u keenay xadiisku waa dheeraa oo rag dhowraho wuxuu ka mid ahaa laga soo sheegtay inay sakadii diideen oo sadaqadii bixin waayeen isaga iyo cabaas iyo nin kaleeto awjaan miyuu ah marka nebigu sal lay aslam wuxu uhi khaalid waa dulminaysaan khaalid waa ka gardarantay maxaa yeelay khaalid duruucdiisii gaashaamadiisii iyo qalabkiisiiba ilaahay jidkiisu ku waqfay maxayse sakadeeda weydiinaysaan way marka sidaas weyaan muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa soo saaray waxaa laga faaidaysan bay culimmadu leeyihi oo xadiiskan laga qaadanayaa waxyaabaha la waqfaayey inaysan ahayn uun dhulka keliya caqaaraadka iyo maguurtada keliya waqafku meehe waxyaalaha manquulaadka manquulaadkae guurguuree la qaadana iyadana way waqafku waa galaa oo hubbaa la waqfi karaa fii sabiili illah tiknikada lagu dagaalamaa la waqfi karaa fii sabiilillah kutub baa la waqfi karaa manquulo ah wahaakadaa dhul oon keliya tawaqafku ma galeen wax kastoo baaqi noqon kara manfacadiisana la isticmaali karo waqafku waa galaa saasaa laga faaidsaaayb waqafka intaynaan ka bixin ayaa waxaa muxuu ahaayey eh, mudan inaan tilmaano aan soo sheegnay oo xalay darsigeenni ku jiray Eh, laa yubaacu asluhaa lama iibiyo awqaafta lama gado asalku waa saas laakiin haddii waqafka ay ku dhacdo waxa la yidhaahdo tacatulu lmanaafic oo manaafacaadkiisiiba ay baaba'aan markaasi inta la iibiyo qaab loo intifaacsado manaafacaadkii looga helo waa loo bedeli karaa saas macnaha masalan waxaa dhacda marar fara badan muslimiintu dhulalka reer galbeedka aada uga dhacda waa iska misaal wey magaalay degayaan lacag bay iska uruurinayaan masaajid bay dhisanayaan muddo kadib waxaa laga yaabaa in masaajidkii laga kala guuro oo cidiba ayna ku hadhinba markaasoo kaleeto meeshii gaalaa iska qaadanay waqafkii maxaa lagu samaynaya markaa ilan cidina kama faaiidaynasanayso manaaficdiisii tacatul baa ku dhacay markaasoo kaleeto waxay bannaynayaan culimmadu in la iibiyo oo lacagta ka soo baxday markaa masjid kale lagu dhiso saas macana masjid kale lagu dhiso leanno yani waxa weyaan muhimaddu waxa weeyaan inuu shaygani ruuxii waqfaday ajir uga socdo ajirkuna wuxuu ka soconayaa marka la intifaacsanayo marka haddii qaabku u waqfay intifaaci uu lumo qaab kaleeto oo marka ama wejigii laftiisii ha noqdo ama weji kale ha noqdee qaab kale loo intifaacsadaa loo bedeli inta la gabo miaalo fara badan bay culimadu u sameeyaan sidaas waxaa odhanaya shekh islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi iyo keyrkiiba sheekh ibnu cuthaymiin iyo yani waxaweyaan majaamicda fiqiga iyo saasay macnaha ay fatwoonayaan oo waa xaaladda xaaladda la gadi karo waaye markaana waxaa loo gadayaa limaslaxati alwaqfi wa limaslaxati alwaaqif ninkii waqfaday iyo waqafka laftiisa maslaxadooda loo gadaya cid gooniya ma gadanayso man ayb waxaa kaleeto iyadana muhima ah inaan tilmaanno xoolaha awqaafta ee waqafka ah seke laguma leh seke laguma leh lanna shardi waxa ah xoolaha marka soko lagu yeelanayo inuu shaksi gooniya leeyahay ama ashkaas ay leeyihiin jiha gooniya nilada xoolahan allaabalaba ah cid alla tabaaraka watacaala aan ahayn oo sheeganaysana ma jirto yaa ka sokeeya marka soko lagama bixiyo awqaaftaan laga sokaynin xoolaha dowladdaan laga sokaynin xoolaha caamkai dowladdu ay muslimiin ay u hayso raciyadda u hayso saka kuma waajibto jirto leanna jiha gooniya ma leh xoolaha jamciyaadku ay hayaan ama muasasaadku ay hayaan ee dadka loo uruuriyey maslaxa caama loo uruuriyey soka laguma leh awqaaftoosoo kale la midtaa man lanna cid gooniyoole ma jirto saasbaablhibati hibadiibu baab yahay masaladii xalay aan soo marnay ahayd muxuu ahaay intifaacsiga dhuxusha dhuxusha gubideeda ayaa su-aalo fara badan ka yimaadeen waxaan u waa arrin soomaalida hadda waayahan aada u khusayso su-aalo badan baa marka laga soo qoray geedka isagoo qoyan ma la jari karaa iyo xayawaanaad baa dul degan iyo shimbiro iyo waxbaa la akriaya waxaasoo dhan ka baxa geedaha kooda qoyan iyo kiisa engegan iyo ugaadha banaanka joogta iyo xabadta ku taalla iyo muxuu ahaaye kulli waa mubaaxaad bannaan waay asalku waa mubaax ka qoyan baa la goyn karaa inta la engejisaa la guban karaa muxuu ahaay xayawaanaadka kor degan baad iska didin kartaa ma gubaysad ayagana layn maysa laakiin haddaad geeska u baahato waad iska didin kartaa marka asalku waxa weeyaan geedahan iyo waxyaalaha sidaasoo kalea in la intifaacsado ruuxuna wuxuu intifaacsanayaa kolba muxuu ahaay ruux u hormaraa leh waa ugaadhaa duurka daaqaysoo kale ninkii duloodaa leh sooma ninkii dilooyo ee macnaha dadka uga hormara isagaa iskale inta kale isaga u fadhiisanaya ayib alaasun laa yumnacna waayo manaa lama manciyo dadka looma diido oo macnaha waxyaalaha caamku dadka ka dhexeeyay ka mid tahay laakiin waxaan soo sheegnay xaaladda ay madaro ama mafsado caama ay ka rasamaysahay xaaladda iyada ah wuxuu marka taxriimku ka imaanayaa dhanka ah laa darara walaa diraar iyo dafcu yani waxa wey isaalatu adur dhankaasay ka imaanaysaa laakiin waxay u baahan tahay in laysu miisaamo maxaa masaalixoo ku jirta maxaase mafaasidoo ka dhalanaysa way u baahanta leanna lama mafsadaa laga yaabaa adiga inay midi kula cuslaato sharcigana ta kale ka culusta maalan kaba soo qaad adiga waxaad ka hadlaysaa nabaad guur baad ka hadlaysaa naf bini aadan baana khatar ku jirta oo gaajo u dhimanaysa oo badaha ku dhimanaysa oo muxuu ahay qaxays oo cunto iyo cabid u baahan geedkii ay intifaacsan lahaydee shidan lahaydee shaqaalo ka noqon lahayde muxuu ahay wax ka heli lahaydna waxaa tiri maya ma gubi kartid uma dhawaan kartid nabaad guur baa ka dhacay ayib maslaxadaad ilaalinayso iyo masugadaad ilaalinayso iyo tan muxaqiqee taalla tee daran way marka waxaan soo sheegnay markii nadaam meesha ka jiro oo nidaamku xadayo mafaasiinta inta la fiiriyo dadka badaa badaa'il la siiyo noloshoodii iyo lagu nidaaminayo xaaladda iyadaa wax weyaan masaalixda hala mafaasidana hala dafciyo laakiin haddaba muxuu ahaay wadankii nidaamna uusan ka jirin dadkiina ayba gaajo la baaba-ayaan in la yidhaahdo waxba ma duban kartaa qalad wa aniga fii nabari wallahu aclam masaladaasi masale miisaaman ma aha haddii meesha nidaam ka jiro nidaamku ha habeeyo xaggeen la duban xaggeen la gubanaynin xaggee ku haboon ha la habeeyo laakiin dadku waa dhabeyn ama badiilkeen dadku ku noolaadaan ama geedaha ilahay u daa warkalmrka sidaas weye masle macnaha nabarkeeda leh marka amaa dhulka yani dadku ay wax ka gubanayaan dhulka dadku ay intifaacsanayaan oo dhuxushiisa iyo geedihiisii ay intifaacsanayaan waan soo sheegnay oo waxaa loo kala yeelanayaa kolba sidii loogu kala hormaro annaga ree hebel baanala dhahaa dhulkana annagaa degna cid kalena fooda ma soo gelin karto dhuxusheedana annagaa idinka leh oo goormaa war looga laydin siiyey yaa idin siiyey dhulkan inaad leedihiin ina alarda lilaahi yuurituha man yashaa samayna soo hadda man axyaa ardan fahuwa xaqu bihi dhulkan intaad baad ku leedahay inta aad beer ka dhigato ama guri ka dhigato ama deyr ku wareejisato ama ceel ka qodato baa dhulkan ku leedahay wixii intaa ka soo hadhay muslimku meeluu ka yimaadaba waad ula siman tahay haddaad u diido reebel baanadha annagaa baaqna dhulkan biyaha galana annagaa iskale ceelashiisana annagaa iskale wax kasoo agdhowaan kara ma jirana baalin baa tahay baalin baa tahay wuxuusan lahayn taabsaday oo dhacay baa tahay dhulkaas muslimiinta waa ka dhexeeya oo reeraha kaleba way difaacanayaan iyagoo dulmibay ku difaacanayaan adiguna dulmin baad ku difaacanaysa intaad dhulka ku leedahay waa intaa la sheegay waxa kale dadkaamuna kuman warka tuusi marka kabax ayib in badan soomaali warkaasi hadda dhici maayo laakiin waan dhahaynaa haqaata ama haqaacinina hawlaintaalo ayb baabal hibati hibadiibu baabu yahay hibadiibu baabu yahay waalcumra iyo cimri siinti wruqba iyo ifle korashadii saddexda koribu meesha kaga hadli doonta alhida oo waa silsilada caadiga iyada waxaa la yidhahdaa tamliikun fi lxayaati bikayri ciwad in shay lagu siiyo nolosha lagugu siiyo waxbana aan lagaaga badelanin bilaash lagugu siiyo saasay macana marka waxaa kala jirta hibo iyo hadiyad iyo sadaqaa kala jirta oo isku dhadhow yahay waxa aada bixisay haddaad uun sawaab aakharo bassa ula jeedo cid gooliya adiga marad cid gooliya lorta laakiin qasadkaagu waa uun sawaab aakharo sadaqaa la yidhahda markaa waa sadaqo haddaad qasadkaagu uu yahay ruuxan aada siinayso aad isku jeclaysiinayso xoogaa qalbigiisa kusoo dhawaysanayso waa ruuxu xoogaa qaaliban waxay u badan tahay dadka aad qadarinayso ood karaamaynayso oobaad goynaysaa inaad isku jeclaataan kaasa waxaa la yidhahdaa hadiyad baa la yidhahdaa saasman marka waxay noqonaysaa hadiyad bay noqonaysaa waana tii nebigu aqbali jiray salawatu rabbi waslamu caleyh amaa sadaqada iyo hibada mutlaqa ma aqbali jiray haddii muhimaddu ay tahay uun ruuxan uun aad siinayso ku anfac inta uun hadday qasasku tahayna markaasi waa hibo marka sadaqadaa ka gudawe tan hadiyadda aheed ruuxa isku jeclaysiinaysa isku soo dhawaysanayso ee qalbigiisa ku kasbanaysa lafteeda aakharo waad ula jeedaa laakiin ujeeddada aakharo waa tabac qasadka ugu weyni waa ruuxan inaad qalbigiisa ku kasbato markaa hadiyad baa la idhahdaa maamuus iyo qadarin bayna ku timaadaa waana midda nebigu qaadan jiray u banaan aalu beytka nebigii ehelkiisa u bannaanaadeen aalkiisa amaa markay aadan taa ula jeedin oo maamuus iyo qadarin iyo waxoogaa ayna ku jirin oo siin aakhara kaga raadsanno muxuu aha ajir ku raadso ruuxankaaka dhibkiisa un muxuu wax ka qabo intaa hadday tahayna markaasi sadaqo iyo hibo iyaa la yidhahda saas cumra waxaa la yidhahdaa iyadana alcumra ma'kuudatun min alcumri waaye cumrigaa laga soo qaatay wahiy alxayaa nolosha waaye ayib waxaa lagu magacaabay waa mucaamalo ah gurigaygaan ku siiyey ama hashaydaan ku siiyey ama shaygaygaasaan ku siiyey intaad nooshahay mar alla markaad dhimatana anay igu soo noqonaysa anaa iskale marka waxaa la yidhaahdaa yani waxa weeyaan jaahiliyadii bay isticmaali jireen islaamka ka hor kaana yucti arajulu rajula daara nin baa ninka kaleeto guri siinaya ama dhul buu siinaya markaasu wuxuu leeyahay acmartuha iyaaka acmartuka acmartuka iyaaha yacni waan ku cimri siiyey inta aada nooshahay baan kuu baneeyey macnaha muddata cumrika waa xayaati haddaan dhintana haddayd dhimatana anay usoo noqonayso alcumra saasaa la alcumra macnaheeda way ka duwan tahay marka manaafacaadkeeda yaad leedahay oo manaafacaadkeeda marka waa maniixa marka haddii manaafacaadkeeda ama neefkaa maal ama neefkaa gaadiid ka dhigo hadday sidaa tahay manaafacaadka unbaad bixisay shayga laf ahaantiisa maada bixin tani way ka duwan tahay laf ahaantiisaad bixisay laakiin maxaad ku bixisay ruuxaasi intuu nool yahay baadsis hadduu dhintano adiga kugu soo noqonayso shardigaasaad ku bixisay marka waxaa la yidhahdaa alcumra waa nolol siin intuu nool yahay baad siisay ruqbana waxaa la yidhahdaa ma'kuudatun min almuraaqaba ah, isku macno dhow iyadana way ku macno dhowdahayo yani waxa weyaan waxa labado yani waa siin nooca iyadana ku dhowo way isla koranayaan kanina kanuu sugaya kanina kanuu sugahaya geeridiisaa la sugaya markuu kani dhinto kanay ku noqon kani markuu dhinto kanay ku noqonaysa oo mucaamalo tii hore isku dhowdahay oo muxuu ahay waa cidhib sugid waay kanna kanuu cidhibtiisa sugaya iyo inuu dhinto kanna kanu celid sugaya inuu dhinto si ugu wareegto wixii la bixiyey macnaha ayb can nucmaan ibni bashiirin nucmaan ibni bashiir waxaa laga warin ana abaahu aabbihi ataa wuu yimid bihi isaga nucmaana ayuu la yimid rasuulallahi buu la yimid sal lay asalam ah, bashiir oo nucmaan aabbihi ah baa yimid yuu la yimid bihi nucmaan buu la yimid isagoo nucmaan wadu yimid rasuulallahi buu ula yimid sal lay slam faqaala markaasa wuxuu yihi inii anigu naxaltu waan siiyey ibnii wiilkayga haadaa ee kana ghulaaman addoon baan siiyey oo kaana ahaa lii aniga ii ahaa addoon aan anigu lahaa baan wiilkaygan siiyey rasuul ilahi ayb faqaala rasuululahi sal lay slam rasuulku marka wuxuu yidhi akulla waladika carruurtaada dhammaantood naxaltahu miyaad siisay midla haadaa kan mid la mida ah. kan oo kale addoon oo kale carruurta ma ka wada sintayoo ma wada siisay mise ganaad ku khaasiyso faqaala markaasa wuxu uhi laa maya ma siinin caruur kale ma siinin laakiin rasuul ilaahi wiilkan baan ku khaasiyay isagaa luu rabaa inaan siiyo faqaala rasul sal l sl rsulku wuxuu ihi farjichu soo celi hulaamka ah, aad bixisay ka soo celi wiilka wa fii lafdi waxay ahayd faintalaqa wuu tegey abii aabbahay ila nabiy nebiguu ila aaday sal lay slam liyushhidahu si uu nebiga u markhaati geliyo calaa sadaqati sadaqadii uu isiiyey siduu nabiga u markhaati geliyey oo yidhahdo rasuulilahi wiilkayga sadaqadaasaan siiyey markhaati ka ahu fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam afacalta miyaad samaysay haadaa kan biwaladika ilmahaaga ma ku samaysay kullihim dhammaantood ilmahaaguna sidaa miyaad ku fashay oma ma sidaasaad u wada siisay waxaasoo kale qaala markaasa waa kuhi laa may qaala nebigu wuxu sal lay wasalam ittaqu allah war alla ka baqa oo wacdiluu cadaalad sameeya bayna awlaadikum caruurtiina dhexooda cadaalad u sameeya ilaha intaad ka baqdaan ilmaha cadaalad u sameeya faradda markaas wuu celi farajaca waa noqday buuhi abii aabbahay waa noqday faradda wuu celiyey tilka sadaqati sekada tilka sadaqata sadaqadii iyada ahayd iyo siismadii wuu idin ceshaday buui waa soo ceshaday muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray waxayna ku timid nucmaan ibnu bashiir hooyadii waxay ahayd camratu binti rawaxa camratu binti rawaxa cabdullahi ibnu rawaxa walaashii ayaa dhashay ninka la yidhahdo nucmaan marka iyadaa odaygii inta u tagtay bashiir waxay ku tidhi wiilkaygan nucmaan ah waxaan rabaa inaad wax siiso khaas ku ah odaygii wuxuu yidhi waxaan siinayaa addoonkaasaan siinaya marka waxay ka yaabtay inuu kaga noqdo markaasaa waxay tidhi ma qancayo ilaa aad nabiga u tagtood markhaati geliso maa waan siiye iga daa mahe ma soconayse kaale rasuulka markhaati ka dhigaysa wiilkiibu soo kaxeeyey marka markaasuu yidhi nebi allahu wiilkayga nucmaan ah addoonkaasaan siiyey markaa wey markuu nebigu sal ly wasalam su-aalahan weydiinayo kadibna jawaabta la siinayo ee la leeyahay allaha ka baqa oo ilmihiina cadaan ugu sameeya sadaqadii baa laga soo ceshay aduu wax wax beel dhasho ma wax yani waxa weyaan gabadha waxay islahayd camra waxay islahayd wiilka yani waxa weyaan waxaan la siiyey ta'kiidi oo hubi inaan lagaga noqon laakiin sharcigii baaba ka celiyeyba sababay u noqotay smaynan ahayd wa fii riwaayati riwaayo kale waxay ahayd oo limuslim muslim u sugnaata waxay tahay qaala wuxuu ihi nabigu sal l fi riwaayatin waxaa ku sugan oo limuslim muslim u sugnaatay qaala nabigu inuu yidhi sal lay aslam faashhid markhaati geli calaa haada kan korkiisa hayrii aniga cidaan ahayn war waxaan anigu ka markhaati kici maaye cidaan aniga ahayn la raadsuu ku yidhi uma kadibna qaala wuxuu yihi nabigu sal lay aslam ayasuruka war bashiirow maku farax gelinaya oo maku farxaysaa an yakuunuu inay ahaadaan caruurtaadu laka adiga fil baarinimada dhexdeeda sawaa'an kuwa siman ma jeceshaayo ma ku farax gelinaysaa ilmahaagu inay baarinimada kuu sinaadaanoo kulli baariyo ku wada noqdaan saa ma jeceshahay ayasuruka ma ku farax gelinaya ma jeceshahay an yakuunuu inay hadaan caruurtu laka adiga fil biri baarinimada dhexdeeda sawaa'an kuwa siman inay kuu noqdaan qaala wuxuu hi balaa iska wadaa rasuul allah waan jecla waan rabaa waan ku farxaya waan rabaa taa qaala nabigu muxuu yhi sal ly sl markaa falaa maya idan markaas marba haddaad jeceshahay inay baari kuu wada noqdaan baarinimadana ku sinaadaan inaad adigu qaar dulmido qaarna u siyaadso qaar ka dhinto oo jeeb ku kacdo maya markaas falaa maya idan markaas ab abu daawud iyo nasaa riwaayadooda waxay dheheen waxay ahayd oo nabigu ku yihi sal lay slam alaysa yasuruka miyaynan ahayn midku farax gelinaysa an yakunuu laka fi lbiri wallubsi sawaaan baarinimada iyo dabacsanaanta iyo muxuu ahay ogolaanshahay ku ogol yihiin inay dhammaantood siman yihiin yihiinoo saa kuu wada noqdaan sooma jeclo haabuy mar hadday sidaataa jooji baa le warkaabays arrintaa iyadaa jooji baa lagu yidhi macnaha muslim iyo abu daawuud riwaayaday weriye waxa iyadoo leedahay nabigu inuu ku yidhi sal lay slam falayfa yasluxu haada arrintan aad samaysay ma banaana mana habboona buu ku yidhi ayb markaasa wuxuu ku yidhi ayb falaysa yasluxu haada ma habboona buu ku yidhi waxaa kale uu ku yidhi fainii la ashhadu ila calaa xaqin waxaan xaq ahayn anigu markhaati uma noqdeen oo baatil iyo wax jawr anigu markhaati ka noqon maayo buu ku yidhi abu daawuud riwaayadiisa wuxuu ku yihi fardudhu soo celi abu daawuud riwaayadiisa kaleeto lafdi kale wuxuu leeyahay hada jawrun buu nabig ku uri sal lay slm hada jawrun waa ulmi yani cadaalad darro weyn buu nabig uri sal lay slam ayb xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa oo laga qaadanayaa hibada iyo siismada caruurta in cadaalad loogu sameeyo in cadaalad la sameeyo in cadaalad loo sameeyo caruurta marka wax la siinayana inay waajib tahay ayaa waxaa ku tegey bacdu ahlicilm oo uu ka mid yahay alimaam bukhaari axmed ibnu xambal isxaaq ibnu raawiya maalikiyada qaarkood waxayna qabaan culimmadaas hadduu waalidku caruurtiisa u kala badiyo ama qaarna qadiyo qaarna wax siiyo siismadaasi inay baatil tahay sharcanna in la jabiyo oo la soo celiyo kadibna loo simo inay waajibtay ama mar uu dhintay waalidkii ha noqoto ama intuu nool yahay ha noqoto saas maan waxaan rajaxaya ra'yiga muxaqiqiin badan wa huwa xataa waalidku intuu ilmaha wax u qaybiyo qayb aan cadaalad ku salaysnayn intuu qaybiyo hadduu ku dhinto shareecadu qaybtuu qaybiyey bay dib ugu noqonaysa waa la burinayaa tasarufkiisa kadibna qismo cadaalada caruurta loo qaybinaya mid walbana waa laga soo celinaya wixii hore loo siiyey waana madhabka uu rajaxaya sheikhu islam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wa kadalika alimaamu shawkani caleyh raxmatullah risaalo mustaqil ah buu mas'aladaa ka leeyahay xadiiskan keliyaba ka alif oo qolyihii sidaas si khilaafsan ku tago jumhuurta ayuu aad ugu jawaabay macna jawaabo badan buu ka bixiyey inay masaladu sidaa tahayna waxaad ku garan nebigu sal lay waslam alfaada uu isticmaalay ee xadiiska ku aroortay oo intaas ilaa toban weji wax ka badan buu xadiidku kugu tusayaa qismada iyo qaybinta noocaas inay baail tahay ina waba ka jiro ayib oy ka mid tahay nabigu sal lay slam inuuba caddeeyey inay jawr tahay waa dulmi cadaalad maaha ka soo celi cadaalad ka sameen wahaakada warku marka waa iska jumhuurtu waxay iyagu ku tageen waa badankooda culimadee waxay leeyihiin in loo simo caruurta siismada in loo simaayo waajib ma ahe waa mustaxab waa sunnay leeyihin axaadiista xadiiskan nucmaan ibnu bashiir qisadiisana jawaabay ka bixiyeen jawaabahay bixiyeen oo dhanna waa laga jawaabay jawaabo ma aha runtii waxa weyaan adag ma waa jawaabo daciif ah wabittaali waa laga jawaabay saas wey macnaha madhabka sawaabka ee saxda marka waxa weeye in ilmaha cadaalad loo sameeyo fi lcataaya wاlnixal yani mxuu ahaaye waa waajib sharciga maxaa laga wadaa marka siismada cadaaladda loogu samaynayo cadaaladdaasi maxaa laga wadaa sida saxdii iyaduna waxa weeye caruurta cadaalad in loo sameeyo waxa weeyaan siismada in lagu saleeyo calaa qadri xaajatihim baahidooda in lagu saleeyo siismada aada siinayso baahidooda inaad ku salayso oo nafaqo markay tahay waa baahida maxaa laga wadaa baahidu waxa weeyaan ilmaha weyn iyo ilmaha yar kala baahi badan wiilka iyo gabadhu kala baahi badan midka guur gaadhay iyo midkaan guur gaadhin kala baahi badan midka naafadaa iyo midka lixdiisa lixaad qaba kala baahi badan wahaakadaa baahida inaad ku salayso oo midkan baahidiisa intaad dabooshay kanna aad ka daboosho waa la doonaya saas macna kan intaad ka dabooshay inaad ka dabooshaa kalena la doonaya muhimmaddu waa intaa laakiin macnaheedu ma aha nin weyn ama gabadh weyn oo aradbax u baahan oo hawlo kale u baahan iyo ilmo yaroo xalay dhashay oo wax yar u baahan in lagu yidhaahdo kanna shan boqol c kanna shan boqol c cadaaladba soma dad badan waxay u fahmeen oo ay talaasum ka dhaliyeen bayna alcadaala wa bayna ataswiya in loo simo iyo in cadaalad la sameeyo farqibaa udhexeeya marbaa simiddow ayna cadaalad ahayn sidaas daraaddeed alcadaalatu akhasu min ataswiya simiddu marna cadaalad bay noqotaa marna cadaaladayba ka fog tahay marka waxaa lagu salaynayaa calaa qadri xaajatihim baahidoodaa lagu salaynaya saas daraaddeed baa culimada xanaabilada waana sida uu sheekh ibnu cuthaymiin rajaxaye waxay leeyihiin waalidku ma markuu ilmaha nafaqaynayo oo biilkii laasimka ahaa iyo baahidoodii xuquuqdoodii laasimkaed markuu bixinayo ayadoo wuxuu ku salaynayaa calaa qadri xaajati laakiin markay tahay siismo iska faduuli ah oo siyaado ah markay tahay markaasi wuxuu ku salaynayaa sidii qur-aanku dhaxalka u qeybiyeyoo lidakari milu xafdi luntaye yani wiilku wuxuu leeyahay gabadha labanlaabkeeda gabadhuna waxay leedahay wiilka niskiisa maxaa yeele qismadaasi alle uu qeybiyey waa ruuxu markuu dhinto dhaxalku ka tagay markuu nool yahayna xoolihiisa hadduu yidhahdo waan qaybinayaa waa inuu qaybta saa ku saleeyo haddii kaleeto asaas kale oo lagu saleeyo lama hayo qabla almowti wa bacda almowti wax kala qaadayo daliilana ma jiro sidaas daraaddeed yani miisaanka ugu fiican ee lagu salayn karo waxay leeyihiin waa lidakari milu xadin unfayeyn wiilashana usin gabdhahana sida dhaxalkaba laga dhigay gabadha waxaa siisaa wiilka waxaad siisay niskiisa sidii dhaxalkao kale ugu qaybi hadday noqoto inaad wax u kala qaybisood wax siinaysa sidaas waa sida rajaxayo sheekh ibnu cutaymiin caleyh raxmatullah ayb wakadalika waxaa maraya lajna daa'ima yani fataawi jamaaciya ayaa iyaduna ku sugan asaaskaas in lagu saleeyo waxaana kala qaadnay ilmaha nafaqadoodii waajibka ahayd iyo biilkooda marka la siinayo waxaan calaa qadri ilxaaja baahidooday ku salaysantahay baahidoodu waa kala badan tahay say u kala badan tahay baa loogu kala badin karaa laakiin markii wax ka siyaasan intaa la siinayo sida nucmaan xadiiskiisao kale ila wiilku gurigii aabihii buu joogaa sooma biilkiisana waa la bixinaya hooyadiibaa joogta guriguu ku nool yahay waxa ay odaygu siinahayey ma aha biilkiisiiyo xaajadiisii maahay ee waa adoon iska siyaado ah ma markaasi hadday sidaa tahay ittaquu allaha wacdiluu bayna awlaadikum weeyo ha u kala eexanina carruurta gabdhaha iyo wiilasha ha u kala eexanina sidaas macnaha aasaaska sharciga ku saleeya ayib waxaan soo sheegnay hadduu qaybiyo xataa in la burinayo shareecadu burinayso marar fara badan baa waxaa dhacda dadka inta badan dadka reer magaalka ah oo aan aada uga warhaynin shareecada islaamka iyo qaabka wax u qaybisay oo tacliimtan maadiga intay bartaan ku weynaada inta badan bii-ooyinka gaalada ku korayo mujtamacaadka oonba waxba ka warhayninba ayaa wuxuu samaynayaa markuu is yidhaahdo wallaahi caclintaadu waad cuslaatay oo waad weynaatayoo adduunyadii haddaa markaasuu bilaabayaa inuu xoolihii qaybiyo markaasuu gabadh heble intaan la siiyo intaa hebel aado intaa hebel aado intaan hebel aado kaas isagu caaq buu ahaa caasi buu ahaa wuu qadinaya kaasi bah xun buu ka dhashay hooyadii baa xumaydo isagana wuu qadinahaya wahaakada kan baari buu i ahaayo weligii buu ila joogay waa u siyaadinahaya wax noocaasoo badan baa maalin kasta naloo keenaa waxaa laleeyahay odaygii baa dardaarmay xataa mararka qaarkood intuu looyar u geeyo looyarku ka saxiixaya wixii loo yaraysanoo khatar ah baa lagu keeni balsidhaba marka waa nooc caamanimo oo khatar ah caamalnimo aan caadi ahayn xoolahan intaad nooshay haddaad qaybinaysana caruurta cadaalad u samee haddii kaleetana ka tag oo faraha ka qaad shareecadaa cadaalad ugu qaybin doonteen laakiin wuxuu waa qaybinaya cadaaladana waa ka tagaya socdo waa la burinaya waana laga soo celinaya calaa maa rajaxahu lmuxaqiquun sheikh islam ibnu taymiya caleyh raxmat fi majmuucihi iyo keyrkiiba siday marayaan xataa hadduu qaabka waxu qaybiyo waa la burinayaa waana laisku soo celinaya xoolihii kadibna waxaa lagu qaybinaya dhaxal baa lagu qaybinaya saasuu kii qaatayna waa laga soo celinaya ayib wuxuu leeyahay ibnu qudaama caleyh raxmatullah haddii caruurta qaarkood wax lagu khasiso limacnan yaqtadii takhsiisahu sabab keenaysa in wax lagu khasiso haddii caruurtii kale lagaga khasiso sabab keenaysana marka ay jirto oo kalifaysa way banaan tahay buu leeya axmed baana sidaa qabay ayib oo maxay noqon kartaa maalan xaajadiisaa kuwa kale xaajadooda ka badan kuwa kale waa yaryaryihiin kanise waaweynyaho guur buu u bahay soma waa loo guurin kuwa kale hadday soo gaadhaan dhowtana ha loo guuriyo laakiin hadday soo gaari waayaan dee kanaa nasiibkiisa u guuriyey baahi baa keentay soma lixaajatin baahi maalan aw zamaanatin ama waaba naafo ruuxani waaba naafaba kan marka xoog gale lagala mid dhig maayo sababta keentay ee xasha meehee waxa weeyaan duruuf khaasa haysato aw caman ama waaba indhala yahayba aw kasrati caa'ilatin ama qoys badan buu leeyahay oo ilmihii iyo baa ku badan biilkiisi iyo masruufkiisaa badanba aw wuxuu leeyahay yani ishtiqaalihi bilcilmi aw naxwihi min alfadaa'il ama wiilkani ama ilmahani wuxuuba ku mashquulsan yahay cilmiga barashadiisa dacwada fadaaishaasuyuu ku mashquulsan yahay markaasaa maadaama uu fadaaisha ku mashquulsan yahay baa il gooniya lagu fiiriye waalidku ku fiiriye saas man marka yani waxa weyaan haddii uu sabab keenaya jiro oo eexasho aan ahayn laakiin baahidiisa iyo culayskiisaa ka badan kuwa kale alimaamu axmed fii riwaaya wuxuu leeyahay wuxuu qabay markaa in lagu khasisi karo taana waataan soo sheegnayo lilxaaja waay marka in xaajadii baahida lagu saleeyo sidaasa asala ah. an ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu hi qaala nabiyu nabigu wuxu uri sal lay aslam alcaaidu ayb ah, alcaa'idu midka ku noqday fii hibati hibadiisa midka ku noqda kalkelbi ay oo kaluu la mid yahay eygaasoo yaqiiu mantagaya uma kadibna yacuudu ku noqonaya fii qayihi mantagiisa dib ugu noqonaya muttafaqun caleyh buhaari muslim soo saaray wa fii riwaayati riwaayo kale dhexeeda waxaa ku sugan oo lilbukhaariyi bukhaari u sugnaatay laysa lanaa nooma ahaanin buu nabigu sal lay aslam mahalu sawi xumaan sifadeed xumaan sifadeeda iyo tilmaanteeda malihin haddaan muslimiintiina yani sifo xun iyo tilmaan xun ma waay alladii midka yacuudu ku noqonaya fii hibatii wixii uu bixiyey kalkalbi ey oo kaluu la mid yahay eygaasoo yaqii'u mantagaya uma kadibna yarjicu ku noqonaya fii qayihi mantagiisa dib ugu noqonaya xadiidkani wuxuu faa ruuxu hadduu bixiyo shay bixiyo oo sadaqaysto ama hibeeyo inuusan dib ugu noqon karin inuu ku noqdona inay xaaraam tahay waa siday culimmada badankood qabaan xadiidkana ay ka fahmeen leanna waxay yidhaahdeen mantag intaad mantagto dib loo cunaayay waa shanaaco iyo foolxumo wa tanfiir iyo zajri baana tacbiirkaa loo sameeyo ey mantagii haddana mantagii ka yimid dib u cunaayay nooc tanfiira iyo foolxumayn iyo didin dadka laga didinayo baa maqsuudku yahay waa mubaalaqa ku jirta macnaha saasay leeyihin ayib yani sidii ruux mantagiisa dib ugu noqdo kale waxay ijmaac oo laysii ogol yahay oon khilaaf ku jirin culimmada dhexdooda mantaga in dib loo isticmaalo inay xaaraan tahay xaaraan ma linijaasatihiba oo waa nijaaso sababteedba mise waa likhubsihi iyo xumaantiisa iyo istiqdaarka labaduba waa suroobi karta labadaba la yidhi laakiin xaaraamnimadiisa meel saariya mar hadday dib u isticmaalidiisu xaaraam tahay hibadii oo dib loogu noqdayna nebigu kala mid dhigay hibadoo dib loo qaataana waa xaaraam sidaasay marka jumhuurtu marayaan sidaasaana sawaab ah oo sax waase goormaa la isweydiiyey goormay xaaraam noqonaysaa shaygaad bixisay inaad ka daba tagto aad soo ceshato waa markii inta lagaa qaato ruuxaa siinaysa uu kaa guddoomo waay cinda aljumhuur markuu kaa guddoomo kaala wareego markaasay xaaraam noqonaysaa inaad ka daba tagto yani bacda alqabdi waay laakiin intaysan weli gacantiisa ku wareegin oo adiga kula taallo waxay leeyihiin markaasi maba bixinba waad ku noqon kartaa bl markaas saas noqon kartaa ruux markuu khudboodo aaar axaadiis bay kuso axaadiis kusoo aroortay loo deliishada waa daciif inteeda badan laakiin aahaar baa sugan aar abubakr sidiiq ka sugan iyo keyrkiibaa ku sugan iyo cumarba in muxuu ah hibada iyo sismadu ay ku laasimto markuu ruuxu qibdoodo oo guddoomo la wareego kii la siinay waay man alimaam abu xaniifa ayaa isagu wuxuu ku tegey hibada in la qaadan karo ruuxu intuu dadka siiyo haddana ka daba tegi karo soo ceshan karo xadiidkan maxaa kaga jawaabtay baa l wuxuu kaga jawaabay wuxuu yidhi ey sidiisaba maxaa ka xaaraam ah xadiisku wuxuu yidhi ey mantagayoo mantagiisa xolay buu yhi soo ma wuxuu yidhi su-aasha meesha taallaay waxa weeye ey sidiisaba hadduu mantago mantagiisu maka xaaraan ba waxaa la yidhi ey waxba xaaraam kama noqdaan ayib ey sidaysan mantagiisa xaaraam uga ahayn baa ruuxii hibada bixiyeyna inuu hibadiisi ku noqdo xaaraama inaa uga ahayn yani istimbaadka iyo fiqiga culimadu caadi ma waxaad arkaysaa hal nas ah buu ninna wuxuu ka faa'iidaysanayaa wujuub ninna wuxuu ka faa'iidaysanayaa taxriim soma ilahay baa fahamka macnaha fahamka dadka qaybiye laakiin alimaam xaniifa iyo keyrkii fahamka isagaa waxaa radinaya xadiidka riwaayada bukhaari laysa lana mahalu saw sifa xun iyo tilmaan xun melihin buu nabig ur sal lay oo tilmaanta xun iyo sifada xun maxay tahay hibadaadii inaad bixisood ku noqoto soma lafdigaasaa marka ta'kiidinayao xoojinaya fahamka jumhuurtu ay martay oo ah xadiidku inuu taxriim faa'iideynayo oo uu faa'iideynayo inay xaaraam tahay ku noqoshada waxyaalaha la bixiyey saas man leanno waxaa keenaya sideedaba shay ilaahay dartii aad u bixisay ama shay ilaahay dartii aada uga tagtay dib looguma noqdo soma nooc waxaa ku jira fududaysi allihii aad dartii u bixisay fududaysi baa ku jira xataa wax kale iska dhaafay dhulka aad ilaahay dartii uga tagtay baan dib loo soo degin oon dib loogu soo noqonin lianna ilaahay dartii baa dhulkan uga tagtay waad ka hijirootay sidiina saxaabada ridwaanulahi calayhim maka ayadoo gaala haysato bay ka hijroodeen dhulkay ku dhasheenoo ku barbaareen bay way ka hijiroodeenoo diintoodii la carareen maka markii dib loo qabsado nebigu sal lay waslam sanadkii sideedaad uu dib u qabsaday saxaabadii ka hijrootay waxaa lagu yidhi dib uma degi kartaan maka haddaad cumro ama xaj u timaadaanna dantiinna markaad gudataan kadib saddex berin baad sii joogi kartaan wixii ka dambeeya waa inaad ka baxdaan oo maka waa axabu lbilaadi ila allahi sooma dhulka ilaahay meesha ugu muqadasanee alla ugu jecel yahay waa saxaabadii ka hijirootay maxaa loo yidhi kuma soo noqon kartaanoo dib uma degi kartaan lianna waxa weeyaan tarakuuha lilah ilaahay dartii bay uga tageen ilaahay dartii bay uga hijroodeen shay ilaahay dartii aad uga tagtood uga hijirootayna laguma noqdo wax ilaahay dartii aad u bixisayna lagama daba tago sidaas masaladu halkaas marka salku ay tahayo sidaasaa sawaaba jumhuurtu ay qabaan waa xaaraam laguma noqon karayo an ibni cumara wabni cabaasin radi allahu canhuma can inabiy nabiga wuxuu ka waay ka warinayaan labadaas saxaabi qaala can inabiy nabiga xaalay ka warinayan sal lay slam qaala waxay yidhahdeen laa yaxilu xalaal maaha lirajulin nin xalaal uma aha muslimin oo muslim ah an yucطiya inuu siiyo alcatiyata siismada cid un inuu siiyo uma kadibna yarjica inuu noqdo fiihaa catiyadii inuu dib ugu noqdo xalaal uma aha ila alwaalidu waalidkii mooyaane fii maa shay yucطi uu siiyey waladahu ilmihiisa uu siiyey ila alwaalida mooye oo yarjicu noqonaya fii maa shay ku noqonaya yucطi uu siiyey waladahu ilmihiisa uu siiyey oo waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey walarbacatu afartii baa wariyey wasaxaxahu waxaa saxiixiyey atirmidiyu wabnu xibbaana walxaakim kadalika xadiidka saxiixintiisa waxaa ku waafaqay xaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanina wuxuu isaguna ku saxiixiyey fi lirwa xadiidku waa xadiid sugan meesha uu yidhi wasaxaxahu tirmidi waxoogaa ismoodsiis baa halkaa ku jira tirmidi xadiidka uu saxiixiyey kan maaha laba xadiid buu isdaba dhigay fii sunanihi xadiid waa xadiidu bni cabaas cabdullahi bni cabaas qisaa warinaya lafdigiisuna waxa weeye lafdigii bukhaariyo laysa lana mathalu saw alcaa'idu fii hibati kalkalbi yacuudu fii qay'ihi lafdigaa markuu wariyey min xadiidi ibni cabaas ayuu wuxuu yidhi tirmidi xadiidun xasanu saxiix amaa xadiidka lafdigan ah oo ibnu cabaas iyo ibnu cumar labadaba uu ka wada warinayo kaa isaga a ah ma uusan saxiixinin ma uusan saxiixinin waxoogaa marka intuu labada xadiis iskaba dhigaybuu xugunkii dambaysiyey halkaasaa marka waxay u qaateen culimmada qaarkood xadiidka uu saxiixinayo inuu yahay xadiisu ibnu cabaas wabnu cumar wasawaabu waxa weyaan xadiidka tirmidi saxiixiyey waa xadiisu ibnu cabaas waana lafdiga bukhaari waay lafdiga bukhaari muslim waaye saas wey macnaha ayib meeshaa marka waxoogaa in la baraarujiyo way mudanta sidaana waxaa u baraarujinaya sheekh اlalbani aleyh raxmatullah fi lirwa jaladka lixaad safxada lixdan iyo afar ayb xadiidkani muxuu inoo faaideeyey xadiidku xadiid saxiix waa sugan wuxuu inoo faa'iideeyey horta masaladii muranku ku jiray oo ahayd in lagu noqdo waxaad bixisay ma xalaal baa mise waa xaaraam xadiidku si cad wuxuu u cabiray inayna xalaal ahayn ku noqoshadu soo ma oo muxuu yidhi laa yaxilu lirajulin muslim soo war cad maa xalaal uma aha baa le xalaal xalaasha cagsigeedu muxuu soo xaaraamun ma macna xaaraan bay ka tahay wa madhabkii jumhuurtu mu xoojinaya marka xadiidku faa'iidada kale uu wataay waxa weeyaan istinaa hal ruux bay u bannaantao xalaal u tahay wixii u bixiyey inuu ku noqdo waa waalidku wuxuu ilmihiisa siiyo taa iyada inuu ka soo ceshado way u furanta sidaana jumhuurta culimadu badankood baa qaba inuu waalidku hibada ilmihiisa u siiyo kasoo xeshan karo haddii la yidhi waalidka ila alwaalid fima yucti waladahu aabbaha laga wadaa riwaayadka qaarkood say isaga caddeeyeen culimada badankood hooyadana way uga qiyaas qaateen hooyaduna aabbahay la mid tahay bay dheheen oo hadday ilmaheeda wax siiso way kaga noqon kartaa masaladana waxayba leeyihiin ku noqoshaba ma ahee ilmuhu waa kasabka waalidka waayo wabitaali ilmuhu wuxuu shaqaysto waa waalidka xoolihiisa waayo marka asagii baa bixiyey cidda uu siiyena waa ilmihiisii ilmaha xoolihiisuna waaba xoolihii waalidka meelba ma kala jiraanba sidaana xadiiska nabiga kutus salawaatu rabbi wasalaamu calayh anta wa maaluka liabiika buu ku yidhi warnio adiga iyo xoolahaagaba aabbahaabaa kuleh saas daraaddeed baa sida raajixa ah. waalidka wixii baahidiisa oon ka badbadis ahayn iyo buunbuunin ahayn wixii baahidiisa ah ilmaha xoolahooda wuu ka qaadan karaa iyagoon raalli ka ahayn iyo isagoo weydiisaninba xataa isagoo weydiisanin wuu qaadan karaa inuu ku raalligeliyana waxba sharti maaha laakiin waa inay baahidiisa too u baahan yahay marka wixii ilmihiisa uu siiyey waa isla xoolihiisii wuu soo ceshan karaa ayadu waa taas way oo ilmuhu waa kasabkii aabbaha wuxuu kasbadana waa kasabkii aabbaha iyada taasi waa saas wuu ku noqon karaya marka sidaasana raajix wacan caaishata radi allahu canha qaala waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slm rasuulku wuxuu ahaa yaqbalu mid aqbala alhadiyata hadiyadda ayuu aqbali jiray wa yusiibu wuu abaal gudi jiray calayha korkeedana waa ka abaalgudi jiray oo waxa wariya albuhaariy buhaari baa wariyay ayib yani waxaa laga wadaa yusiibudaas abaalmarin buu ka bixin jirayo yani kaana yujaazi waay kaana yujaazi hadiyada haddii la siiyo ciddii hadiya ciddii hadiyadda siisay asaguna nebigu sal alay wasalam markiisu isaguna wax siin jiray saas maanaa yani waa sunno waay waa sunna oo de ruuxu ma fiicno inuu noqdo soomaalidu soo dhihi jireen walba xabaali qorisaar maiyo qorisaqaaf ma leh haddaad uun noqoto uun yani inaad uun adigu wax qaadato un laakiin ayna waxba kaa bixin dhaqan fiican maa noloshu waxay ku fiican tahay wax laydhaha tabaadul ah, marbixi mar ha lagu siiyo marbixi mar ha lagu siiyo isdhaafsi waa rabaa marka nabiga dhaqankiisa salawatu rabbi wasalaamu aleyh haddii wax loo keeno ruuxaa wax u keenay isaguna mar buu la fiirsan jiray markaasuu wixii ama wax leeg ama wax ka badan buu siin jiray nabig sal l saas u hadiyen jiray salawatu rabbi wasalam marka waa sulu man ahda ilaykum macruufan fakaafiuuhu baa xadiidkii ah haddii kaloo nabiga sal l sl ruuxii wanaag idiin soo hadiyeeya u abaalguda buu nabig sal l abaalkiisa mariya haddii waxaad ugu abaalgudaad aad weydaanna u duceeya ilaa aad iska tiraahdo alelaha waad u abaalgudday ducada un adigu ku hurguf duca kuwa wax kale baad u weyda ducada lafteeda wax weyn ducada wax loo dhiga u duce marka nooca isdhaafsiga ah baa nebigu salawatu rabbi waslamu aleyh ka wada adiga waxa wey warku ho oo hooda baro waay ho oo he oo hooda baro waay ila waa tacliim wa yani qaado laakiin sida wax loo badiya bixiyana baro laakin waxa urursanaadu urursado una noqon ayib waxaa laga doodayaa haddii hadiyad laguu keeno hadiyadaasi inaad ka abaalguddo oo aad ruuxii wax isagana siiso ma laazim baa mise laazim maaha alimaam abu xaniifa iyo shaafici fii qowlihi aljadiid waxay leeyihiin laazim ma aha ruuxan hadiyadda bixiyeyna xaq uma leh oo laazim oo farad ah in wixii wax loogu bedelo lianna hadiyada asalaan maxaa la yidhahdaa waa tamliikun bikayri ciwad sooma marka hore uu bixinahayeyba ajir buu ka raadinayay mooyaane ama ruuxan uu ku soo dhawaysanayo qalbigiisa kusoo dumanayay laakiin niyadiisu ma ahayn waxa lagugu bedelo oo wax isku bedelasho markay noqoto niyadaasi ay meesha timaado de markaas waa wax kale iibsi soma wax kale iibsi markay noqotona baabulmucaawadaad bay geli baabulmucaawadaadna waa baab shuruudiisa iyo axkaamtiisana wa marka asal ahaan waajib maaho xaq laazima uma leh laakiin waxay ka mid tahay min maxaasin akhlaaq wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi wahaba wuu hibeeyey rajulun nin baa hibeeyey lirasuulilahi sal lay slam rasuulka wuxuu u hibeeyey naaqatan hal buu u hibeeyey neefgeela hal buu u hibeeyey faasaabahu nebigu waa u abaalguday calayhaa korkeediibuu uga abaalguday ah, yani hashii uu nebiga siiyey nebiguna sal lay waslam hal buu siiyey ama ka badan wixii isagana waxbuu u dhaafiye oo u dabamariye faqaala markaasaa nebigu wuxu yuri sal lay wasalam radiita markii abaalgudkii la siiyey baa wuxuu nebigu yidhi war ma qancday radiita aradiita wa hamsatulistifaamkii baa go war ma qancday qaala wuxuu ihi la maya ma qanacsanay yani wuxuu saluugahayaa yani yani muxuu ahaayey abaalgudkan la siiyey buu saluugahayo fazaada nebigu waa kordhiyey hu isagiibu u kordhiyey ugu daray haddana iyagu ay la mucaamaloonayaan mucaamalada uu kula jiray aalimata qaala wuxuu uhi laa maya fazaadahu haddana waa u kordhiyey faqaala wuxuu uhi radita aradit ma qanacday hadda bas qaala wuxuu uhi nacam ah, ah, bas way rawa axmed baa wariyey kadalia tabaraan iyo bazaar baa soo saaray saxa ibn xibbaan ibn xibbaan baa saxiixi haysamina wuxuu leeya rijaaluhu rijaal saxiix xadiiku xadii saxiix ayb qisu leey qisu leeyahay qisadiisu waxa nin acraabi ah ayaa nabiga sal alay slam hibe u hibeeyey ninku waa nin reebaadiya ayb ah. markaasaa markuu nabiga hibadii u keenay buu nabigu sal lay wasalam abaalmarin ka siiyey waxbuu ugu abaalguday markaasuu yidhi ma qanacday maya buy waa u kordhiyey ma qanacday maya buy waa u kordhiyey ma qanacday haabuy markaasaa rasulka wuxu yhi sal ly slam laqad hamamtu anlaa ata'ahaba hibatan ila min qurashiyin aw ansaariyin aw haqafiyin waxaan damcay buu yidhi inaana maanta kadibba wax hiba a ah ka qaadanin ilaa nin reer quraysheed ah oo muhaajiri ah ama nin reer ansaareed ah oo reer madiine oo nimanka nabiga soo dhaweeya sal ly sl ardadiisii ah ama haqafi ah reer bani haqiif waa nimankii degi jiray daaif iyo dhulkan degi jiray iyagana wa fii riwaayatin kale waxay ku daraysaa ama dawsi ah waa reerkii uu ka dhashay abu hureyra reeraha dadka kasoo jeeda mooye cid kale inaanan hibo iyo hadiyad ka aqbalin baan damcay buu nebigu sal ly sl oona hamiyey leanna ninkan waxoogaagu nebiga sal ly slam siiyey hadiyadiisiibuu ku qallociyey sooma wuu ku qallociyey ilaa heer qalcintiisiba muxuuahay lagu rifaan soma marka dadka garanaya hadiyadda iyo macnaheeda iyo qiimaheeda iyo yani waxa weye wuxuu garanayo dadkaa uu nabigu tilmaamay ah iyo mooyaane cid kaleba inaan hadiyad ka qabanin baan damcay bu rasulku ui salawatu rabbi waslamu aleh xadidku waa xadidka marka ayib sheekh albani caleh wuxuu leeyahay axmed iyo ibn xibbaan markuu xadiidka u tiiriyey kadib fi lirwa wuxuu leeyahay isnaaduhu saxiixun calaa shardi sheikhayn xadiiku xadii aiixadiiku xadiisaaqisadiisuaxiib haddii marka waxoogaa uu ruuxu isa soo taago oo uu kula xisaabtamo sidii isagoo dayn kugu leeyaho wuxuu ku siiyey uu kaaga dhigo sidii daynoo kaleeto waxbaa hisdiriijinaya iska sii waxaad hadduu qanci waayana inaad qancin karto isku day saas xaq uma leh oo hadda haddii yihahdo waxa waad baxsatee bayna ma ahay waxna lama kala gabanini nin raalli ahay gartu saas waay garta haddii laydha si fiican hala maro halkaas cadila muxuu ahay sida ay tahay haloo maro saas waay laakiin nabigu wuxuu sameeyey sal lay aslam waxa weeyaan waa min maxaasin akhlaaq kaana salawaatu rabbi wasalaamu calayhi samxan ida baaca waida ishtaraa waida qadaa waida iqtadaa wa kaana axsana annaasi qadaan salawaatu rabbi wasalam aleyh waxaan adduunyada iskooba jijiidi jiray nebigu sal l sl isagiyo dad iskooba jijiidi jiray marka nebigu sal lay aslam ilaa uu qanco waxaa ka muuqata xataa hadduusan mar saddexaadkaa qancin oo mar afraadka noqon xataa in loo wadi lahaa ilaa uu raalli noqo an jaabiri radi allahu canhu qaala wuxuu hi qaala rasuul lahi sal lay aslam rasuulku wuxuu yihi alcumra cimrisiintu shayga la cimri bixiyey oo ruuxa xayaatadiisa iyo noloshiisa intuu nool yahay la siiyey liman cid bay u sugnaatay wuhibad la hibeeyey lahu isaga loo hibeeyey shaygaasi ciddii loo hibeeye baa iskale muttafaqun caleyh cumrada waanagii soo sheegne waa shayga milki ahaan laguu siiyo inta aada nooshahay markaad dhimatana kaa soo noqonaya oo ruuxii markii hore ku siiyey usoo noqonaya nabigu marka wuxuu xukumay sal alay wasalam marba haddaad tidhi inta noloshaada aada nooshahay adaa iskale shaygaasi kugu soo noqon maayo waa siduu kaaga tegay cid aad u hibaysay ubaa iskale intuu nool yaha isagaa iskale hadduu dhintana dadkii dhaxalkiisa lahaa ku wareegeysa adiga waad baxsatay kuguna soo noqon walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday inuu nabigu uri sal lay slam amsikuu haysta calaykum korkiina amwaalakum xoolihiina haysta walaa tufsiduuha hana fasaadinina fasaadinina waxaa laga wadaa adoon ku talagelin inaad baxsato miyayna kaaga bixin qaab isweyjiis lanna xoolihii adoo isle kuma dhaafinoo kaama bixina adaa weli iskale hadday sidaa kaaga tagaan wax weyaan ha fasaadini walaa tufsiduuha hana fasaadinina xoolaha inahu amar yeshaaniye man man ucmira ucmira midu qores soosma umira man ucmira ruuxu la cimri siiyo oo la nolol siiyo cumraa shay la cimri siiyey alcumraa shay noloshiisa la siiyey ruuxii sidaa lagu siiyo fa hiya shaygaa cumraagee la bixiyey liladii kiibay u sugnaatay ucmirahaa la cimri siiyey xayan xaal uu nool yahay isagaa iskale wa mayitan markuu dhintana isagaa iskale walicaqibihi cidhibtiisay u sugnaaday gadaashiisana hadduu nool yahay isagaa leh hadduu dhintana isagaa leh oo ruux dhintayna waxbuu yeesha ruux dhintay waxbuu yeeshaayo ruuxa tasarufaadkiisii markuu dhintay kadib dardaarankuu ka tegey ayaa xoolaha ku soconaya sooma xuquuqdiisiibaa ku soconaysa waa laga aasi waa laga kanfi sekadiibaa laga bixin xaj waajiba ah haddii lagu lahaabaa laga xajin wahaakada tasarufaadkiisii ma dhimanayaan markuu dhintay kadib weli waxbaa baaqi ahaanay sooma marka markuu intuu noolyahan isagaale hadduu dhintana isagaale wixii intaan kasoo hadhay ee kasoo bax dhibashada kadibna dadka isaga ka hadhay ee cidhibtiisa ah ee warasadiisa ah iyo ubadkiisa iyo dadkaasaa yeelanaya ubadkiisa dadka dhacalkiisale saasman intaasi waa jumhuurtu way qabaan xadiiska hore macnuhu kutusay iyo kan dambaba wixii sidaasoo kale loo bixiyaayey ciddii bixisay inaysan kusoo noqonin laakiin waa goorma inay yihiin waa markii la itlaaqo uu yidhaahdo intaad nooshahay baan ku siiyey wiilkigaaga weeye shardina uusan ku xidhin isagu markaa muxuu ku talagashanya ninkani markuu dhinto xoolahaagi way kugu soo noqon doonaan ku soo noqon maayaan marka waa siday uga tageen lanna meesha leanna waad garanaysaano waa waataan soo marnayo shayga waad bixisay soo ma milkigiisaad wareejisay